kun afar boqol iyo laba iyo afarki nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam sabtigii xalay ahaa waad ogeydeeno waxaa naga qaatay muxaadaradii qiimaha badnayd ee ku saabsanayd tabaha kala duwan ee ummaddan muslimka ah in lagu dhaca la bilaabay horaana ummado badan looga soo dhacay runtii muxaadaradaas aad bay u qiimo badnayd waxaan isleeyahay qofkii hadda kadib baabkaas ku dhaca waxaa weeyaan liyahlika man halaka can bayina waa si cad oo muuqata ayuu qofkaas xoolihiisiina u dhacayaa haddii waxay ka soo galaan xaaraanu cunaya ilaah naga badbaaday subxana wa tacaala ikhwaan ikiraam caawa oo axad ah bishaan ay kow iyo toban tahay shawaal ilaahay fadliga subxaana wa tacaala ilaahay baa soo keenceliyey annagoo nabad qabno waxaan filayaa raggii kitaab ku taxna oo rigliga u ahaa inay intooda badan ama wada joogaan ama intooda badan joogaan Eh, waxaana rajaynaa insha allahu tabaaraka watacaala in cudurkii laga soo badbaaday masaaib badan oo la socotayna laga soo badbaaday ilaahayna subxaana watacaala aan ka baryeyna inuu kitaabka iyo kutubaha kale oo ka dambeeyaba si nabad ah oo caafimaad iyo iimaan iyo amni lah uu rabbiga nooga dhameeyo waad ogsoon tihiin kitaabka casharadii aan ku istaagnay eh, qeybo ka mid ah waxaan filayaa soddon iyo meelahaas uu ahaa oon si rasmi halkaan ugu akhrino intii dambe in yaroo waxaa weeyaan kooban oo dhowr qof ah ayaa soo xaadiri jirtay masjidka waa tii u xirnaa si kooban oo laakiin life aan u jeedin jirnay ilaahay faligii subxana wa tacala markuu albaab xira albaabo kale oo tiro badan ayuu furaa marka caawa lifekii abcan nooma jira waa la duubayaa laakiin waa la soo dayn doonaa biidn illahi caza wajal cilad yar ayaa jirto lifeka ah laakiin xuduurkii ayaa jooga rag iyo dumarba sidoo kalena insha allahu tacaala dadkii maqnaa oo cashirka toos ugu taxnaana iyagana caawanimadanba insha allah waxaa la soo gelin doonaa beejka masjidka iyo beejaj kale waxaa weyaan oo ku xirnaa ilah waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu noo taam runtii waa wax culays badan sunan nasaa horena oo aad ogsoontihiin bilowgiisa markaan bilaabayn waan ka hadalnay kolleyba waadna aragteeno culayskiisa ma yara cilashiisaa tiro badan axaadiista mukararkaa tiro badan waxaa tiro badan waxaa weeyaan abwaabtiisa ayaa tiro badan oo xadiid kasta waxaa dhici karta mararka qaar inuu baab u keeno imaamka ama laba ama saddex xadiid weliba xataa uu soo celeliyey oo fiqigaas inuu annagana dareensiiye oo dareenno meesha lagala soo baxay inuu usoo celiyaa laga yaaba lidaalika ilaahay subxaana watacala fadligiis haddii kitaabkan noo gebagabooba sunan nasaa-i hadduu noo dhammaado sunanta kale iyo saxiixeynka aada iyo aad bay ugu fududaan doonaan inta isaga dhib aho lagu maray ayaga laguma marayo biidn اllah caza wajal marka uun ah, shajaaca sabr saaca baan u baahannahay inaan adkaysano in allahu tabaaraka watacaala sharaxana dee sharac camiiqa maaha waad ogsoontihiino waa dulmar iyo xadiis in la wara kadibna waxaa weeyaan laga socdo sidaa weeyaan waxyaabaha keenana waxaa ka mid a ah, himamtii ayaa hoos u dhacday oo dadkii hankoodii ayaa hoos u dhacay cilmiga in lagu sabro ahayd xilligii cilmiga lagu qaadan jiray xilli ka badan waa lagu qaadanaya waad aragteeno hadda waxaa laga yaaba kitaabkan sunan nasaa-i haddii maanta xir ay u fadhido oo labagal uu yahay subax iyo galab la geli qofka mudariska ahna uu mutafariq u yahay boos noqotay ay laftiisa noqotayaaba oo labagal uu noqdo kitaabkan waxaa laga yaabi lahaa inuu nooga dhammaan lahaa dhowr bilood afar bilood shan bilood lix bilood ugu badnaan todoba bilood in nooga dhammaan lahaa ayaa laga yaabaa ama ka yarba xataa laakiin dadkii waa xirmaroodi raggii akrinayna waa xirmaroodi ayagana <laughs> xirmadoodi la kor dhabay xirmaroodi la hoos dhabay xirmaroodi laagaday weyaan marka nin walba waa mashquul waaqica nairobina waad garanaysaan wa calayhi marka waxay u baahanaysaa in la yar adkaysto oo runtii wax badan lagu sabraa loo baahanaya in marka sharaxii la rabay iyo meeshii la higsanaa in la gaarsiiyo lama awoodi karo wakhtigoo kooban awgiis marka ha ahaatee haddana insha allahu tabaaraka watacaala axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam ood arkaysaanoo maanta la sharxi ayagoo sidooda ah ayuu nabigeena sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam saxaabada nabigeennana iyagaasay fiqiga ka qaateen axaadiistaas oy kadibna ilaahay ku caabudi jireen jannada ilaahayna ku mateen subxana wa tacaala iyada iyo qur-aanka rabbigeen subxaana wa tacaala marka xitaa haddii inta laysa saaro aan hal kelima sharax laga bixinin axaadiista nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam qaradka iyo ujeedka laga lahaa way oofinayaan haddii abwaab loo sameey oo imaamkii kitaabu nikaax baabulfulan baabulfulan baabulfulan la yidhahdana kaba sii wanaagsan marka in sha allahu tacaala waxaanad arkaysaan waa dhibacda roobka oo kale saasay u dhibcaysaa dhibiq dhibiq dhibiq dhibiq wahaakada iyo tixtiixaas yar ayaa adduunka dhan cagaar ka dhigi marka axaadiista nabigeenna waa baraka socoto oon inaba caadi ahayn qofku waxaa laga yaaba inuu yidhahdo kitaabka xukunkii aad looma dhexgalayo oo lama faahfaahinayo oo haakada waba waxba taa isku dhibin cilmiga sidiisaba saasuu muxuu ah qofka ku galaa marka insha allahu tabaaraka watacala maalinta sunu nasaa u dhammaado cilmi aad iyo aad iyo aad iyo aad u badan ayuu qofka biidn illahi tabaaraka watacala ka faa'iidaya ilaahayna cilmi naafic ahna siiyo dhammaanteen caawa halkan waxaan ka bilaabaynaa kitaabu nikaax kitaabu nikaax marka waa tii aan soo dhammaysanay kutub badan oo baab اcibaadaat oo imaamka eh, xataa uu qeyb ka raaciyey kitaab اjihaad ayaan in allah ilahay fadligiisa aan soo marnay oon soo dhamaysanay caaw marka waxaan bilaabeyna kitab اnikax mucaamalaadkii ayaan bilaabayna in allahu tabaaraka wa oo beeci xataa wuu noo dambeeyaa marka nikaaxa eh, kitaab uu imaamka dhigay waa kitaabka lix iyo labaatanaad kitaabu nikaax nikaax ayuu kitaabkan u kitaab yahay nikaax marka maxaa la dhahaa nikaaxa majaaz ahaan iyo xaqiiqa ahaan ayuu kala leeyahay ujeedka marka nikaax marka la yidhaahdo intuu ku dhacayaa ma galmaduu ku dhici oo labada qof oo isqabto ama isguursatay marka ay isguursadaan wada dhaqanka dhexdooda mari miyaa nikaax la yidhahdaa oo wadiga ah mise nikaax waxaa la yidhaahaa caqdigii la xiraayey asal ahaan waxaa weeyaan galmada ayuu asal u yahay marka luqad ahaan la yihahdo waa galmada laisu galmoodo annikaax caqdigana waxaa weeyaan gadaal dambe nikaax buu noqday oo isagaa qaatay marka hore isticmaalka hore waxaa wai oo asal ahaan galmada ayuu u ahayd kadibna akhiiranna wuxuu noqday in loo isticmaalo caqdigii iyo eh, guurkii la xiraayey ayaa loo isticmaala culamadu marka waxay leeyihiin eh, laba qowl bay leeyihiin qowl waxaa weeyaan asal wuxuu u yahay galmadi caqdigana waa farac qaarna waxay leeyihin maya haddii la ilaaqo wuxuu ku dhacayaa caqdigii yani amaba caqdigiiyaa asal noqoni ama galmadii asal noqoni kan kalena faracu noqonaya sidaa weyaan saasay culimada leeyihiin marka alcumuum muhimadda waxay tahay hadda baabkan wuxuu baab u yahay caqdiga nikaaxa iyo guurka iyo wax alla wix hoos imaado ayuu kitaabkan kitaab yahay sidaa weyaan kitaabu nikaaxi nikaax ayuu kitaab u yahay maanta haddii nikaax aad maqasho adi marka ma galmaadu alla aadi maya galmada waa imaan doontaa laakiin waxaa weeyaan waa guurkii waa caqdiga ah, a nikaaxaha qabiltu nikaaxahan baa muxuu ah, meelkaas oo istaagi marka alcaqdu ayaa marka ah halkan loola jeeda wallah alam nacam fadal ha ha waxay deliishadeen luqad ahaan ayaa annikaax ah, wadiga ah xagga luqadda luqadda carbeed ha halkaas waa baabka koobaad ee kitaaba nikax hoos imaani wa dikru amri rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waalihi waslm fi الnikaaxi waaswaajihi wma abaaxa allahu caza wajala linabiyihi salى اllahu عalayhi waalihi waslm waxadarahu calى khalqihi ziyaadaة fi karaamatihi wa tanbiiha lifadiilatihi baabkan waa baab dheer baabu dikri amri rasuuli اlah rasuulka alle xaaladiisa sheegitaankeeda fi nikaaxi nikaaxa sheegitaan la sheego ayuu baabkan u baab yahay iyo wa aswaajihi nabiga xaasaskiisa sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay ilan xaasaskiisa waa kuwa uu guursaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo shay sheegitaankii abaaxa allahu alla weyne uu baneeyey caza wajalla linabiyihi nabigiisa calayhi salaatu wasalaam nabiga waxa loo baneey oo xagga guurka xaggiisa sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay oo waxadarahu uu u diiday ka xaaraam yeelay calaa khalqihi xadri weyaan xadarahu uu ka xaaraam yeelay u diiday alىa khalqihi ummadiisa calaa khalqihi yani calaa ummatihi nabiga ummadiisa khalqihi khalqiga ilaahay oo dhan dhankaas waa la dhihi karaa laakiin oo loola jeedo marka iyada ah insiga iyo muxuu ahaa mukalafiinta laakiin calىa khalqihi ay calىa ummatihi nabiga ummadiisa sal اllahu alay waslam maxaa loo yeelayaa ziyaadatan kordhin la kordhina iyo ziyaada fii karaamatihi nabiga karaamadiisa oo la kordhina darteed iyo wa tanbiihan dadka baraarujin lagu baraarujini lifadiilatihi nabiga fadligu le calayhi salaatu wasalaam baabkaas sheegitaan la sheega iyo caddayn la caddeeya ayuu baabkan u baab yahay arrinkaas isagaa ah, sheegitaan la sheega iyo caddayn la caddeeyo marka baabkan u horeeyo sidiisaba wuxuu ka hadlayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam guurarkiisii iyo habdhaqankiisii markuu guursaday iyo xaasaskiisii in laga hadlo iyo in nabigeenna calayhi الsalaaةu wasalaam waxyaaba isaga gooni ilaahay rabbigeen subxaana wa tacaala uu u baneeyey isaga ummaddiisana loo diiday oon loo ogolayn sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay waaya xadiidka u horeeya kitaabu الnikaax iyo baabkan dikru amri rasul lah sl sl fi nikaxi wa aswaajihi waa xadiidka saddex kun iyo boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai alي amat abarna abu dawuud abu dawuud waa sulayman ibn sayf اxarani wa iqat xaafid qala xadaana jacfar bn cawn almahzumi wa saduq qala xadaana ibnu jurayj cabdimalik bn cabdiz ibn jurayj wa iqat faqihu fadil yursil idls can cطa ibn abi rabax wa iqaة faqiihu faadilu kaiir اirsaal qala wuxuu yihi cطa ibn abi rabax xadarnaa waxaan la xaadirnay oon la joognay maca ibni cabaas cabdilaahi bn cabaas la jirkiisa janaazata maymuuna maymuuna binti اlxaari aw zawji الnabiyi nabiga xaaskiisa salى اllahu alayh ali waslm janaazadeedii ayaan ibna cabaas la jirnay janaaze haddii la yidhaahdo iyo jinaaze haddii la yidhahdo maxay kale yihiin waxaa weeyaan haddii la kor dhaba iyo haddii la hoos dhaba midna waa meydka midna waa nacashkii lagu qaadaay waa laysku hayaa marka kee nacashka ah kan kor dhaban oo kor ah maadaama aad meydka koreeya waa meydki mxuu ahaa sariirta iyo meydkaa korey meydkaa korey kordhowga marka meydka ayaa la siini hoosdhowgana ayaa la siini nacashka iyo hoosey jinaaza qaacidadaas haddii aad qabsato aadkaagama lumaysa qaarna cagsigay qabaan waxay leeyihiin janaazada oo la kordhaba jiinka la kordhaba waa sariirta haddii la hoos dhabana waa meydka wallahu aclam alcumuum marka janaaza waa taqaanaa wax loola jeedo marka janaazadii ummuna maymuna bint اxaari ayaan cabdulahi bn cabaas la xaadiray inteen kula xaadiray bisari meesha sari la yidhaahdo oo magaalada maka afkeeda hadda ah faqaala bn cabaas cabdulahi bn cabaas wuxuu yidhi haadihi janaazadan maymuunatu waa maymuuna oo nabiga xaaskiisa sal اllahu alيه waslm idaa rafactum haddii aad kor u qaadaan janaazataha janaazadeeda falaa tuzaczicuuha ha dhaqdhaqaajinina walaa tusalziluuha ha gelgelina gelgelina saas muxuu ah u weyaan maxaa loo yeelayaa ixtiraam ayaga la ixtiraamaya waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabigeenna lagu ixtiraamaya calayhi salat slam iyadana hooyay muminiintu tahay fa rasuula rasulka al sal slm kaana waxaa ahaaday macahu isaga la jirkiisa oo xaasas u ahaa tisca niswatin sagaal haweenah fa kaana wuxuu ahaaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaqsimu mid tookadeeda siiya ama tookadooda siiya liamaanin sideed iyaga ka mid ah oo waaxidatun midna lam yakun muusan ahayn nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam yaqsimu lahaa mid tooka siiya ma ahayn calayhi الsalaatu wasalam xadiidkan baabka uu imaam ku bilaabay calayhi raxmat ullah wuxuu ka warramayaa nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam xaaskiisii oo maymuuno ahayd bint اlxaari in aad nabigeenna ku guursaday meesha loo yaqaano sarif waxyaabaha muwaafaqaadka waxaa ka mid a ah, nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam markuu guursanayey meeshaa sarif la yidhah ku guursanayey sanadka toddobaad ee hijrada nabigeena ahayd calayhi الsalaatu wasalaam markuu nabigeena magaalada madiine usoo haajiray sanadkii toddobaad ayay ahayd oo hijrada nabigeena maantana aan joogno kun afar boqol iyo laba iyo afartan gebagabadeedii oo hal bil ama cafwan laba bil markii laga bixi shawaal laba bil dilqacdo dilxija ay nooga dhiman tahay oo la geli doono saddex iyo afartanka iyo kun iyo afar boqol la geli doono todoba ay ahayd hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam isla goobta laftirkeedii oo sarifta laftirkeedii ayuu rabbigeen ku oofsaday ummunaa maymuna bint alxaari sanadkii kow iyo kontanka hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam lidaalika halkaas ay ku aasan tahay ummunaa maymuna bint alxaari sarif xaggee ku taalla horaanna waan u sheegay haddana waan sheegan ku celini sarif waxay ku taallaa magaalada madiina magaalada maka cafwan markii laga soo baxo oo dhanka jidka madiine lasoo qabto meesha kontaroolka barta kontarool oo magaalada maka afkeeda ah intaan la soo gaarin taqriiban ilaa dhowr boqol oo mitir amaba hal kilomitr wax ku dhow toddoba boqol lix boqol shan boqol qiyaasta biniaadamka de kolleyba ninbas waxbuu qiyaasaa intaan la gaarin ayaa dhanka markii loo joodo dhanka madiina dhanka bidaxda ah derbi yar oo dhisan ayaa waxay yidhaahdaan halkaas waa sarif meeshii ummuna maymuna bint alxaarif lagu aasay laguna guursaday halkaasay ahayd saasay yidhahdaan laakiin annaga indhaha ma aanan ku haynin inta ayada ah noola sheegaya sidaasa laakiin mantiqada sarif hadda magaalada maka afkeeda weeyaan guryo badan ayaa ka soo xiga dhanka kontaroolka iyo bannaanka iyo madiine xaggeed oo magaalada maka gudaheeda ay gashay laakiin xaramka gudihiisa ma ahan magaalada maka markii dhanka madiine loo baxa marka in yar la socdaba xaramkaa laga bixi marka magaalada maka qaybo badan oo ka mid oo ah dhanka waqooyiga ah ama dukad dhanka ay dadka qaar u yaqaanaan dukad iyo waqooyi dhanka isaga ah magaalada maka qayb ka ah xaramku ma jirto xaramka bannaankiisa wa sidoo kale markii dhanka la aado koonfurta oo badxaa quraysh iyo dhankaa la aadana qayb yaroon badnayn ayadana xaramkaay ka baxsanta laakiin middan oo dhanka madiine xaggeeda aad u badan masjid tanciim ama ah, masjid caaisha meesha loo yaqaano oo kontaroolka ahaan jirtay magaalada maka berigi hore dowla cumaaniya iyo xilligeedii xataa kuudadkii surnaa ayaa weli suran inkastoo kuwo kaloo weyn laga agdhisay meeshaasa marka magaalada ay ku ekayd lakiin hadda magaalo weyn oo raabit acaalam islaami iyo macadkan ah, icdaad ulami waducaat oo culimada lagu diyaariyo oo magisterka iyo masterka iyo laga qaato iyo diblomaadka laga qaato iyo eh, meelo badan ayaa bannaanka magaalada ah, ku taallo raabiada waxaa weyaan saldhigeeda hadda kolley dhan kale aadiye laakiin eh, macadkaas ayaga ay ishraafi jireen mxuu aha gacanta ku hay ilaa hadeertan ayaga gacanta ku hay marka dhankaas markii loo soo baxa magaalada madiine xaggeed loo soo baxa maka qayb badan oo ka mid ah waa khaarij alxaram marka umuna maymuna bint alxaaris meeshay ku aasantah oo magaalada maka gudaheeda ah laakiin eh, darafkeeda ah waxaa weeyaan waa khaarij alxaram meeshaas ayaa marka lagu guursaday sanadka toddobaad halkaas ayada ku dhimatay radia allahu ta ardaha markii la qaadayey ayaa waxaa weeyaan ninka la yidha abdulahi bin cabaas wuxuu le war qoftaan aad qaadaysaan miyaa taqaanaan waa ummuna maymuna bint alxaari nabigeenna boos adag ka joogtay markaad qaadaysaan marka dadka caadigaa ah, si aad ula ordayseen iyo gelgelitaankaad gelgelayseen iyo maya ha la ilaaliyo ha la ilaaliyo saasuu leeyahay radia allahu ta ardaaha marka wuxuu sheegay marka maymuuno inay xaaskiisa ahayd ko waxaan ka faaidnay marka maymuuna bint alxaari inay xaasaska nabigeena ka mid ahayd waa qodobka koobaad qodobka labaad in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sagaal xaas uu lahaa wuxuu yidhi wa kaana macahu tiscu niswa sagaal xaas ayuu lahaa macnaheeda maxay tahay macnaheeda waxaa weeye markuu nabiga geeriyoonaya calayhi salaatu wasalaam cismadiisa iyo xeragiisa waxaa ku jirtay sagaal xaas mar way ka badnaayeen marna way ka yaraayeen oo mara wuxuu qabay umunaa khadiijo keligeed sawdaa ku xigtay caaishaa ku xigtay waa taqaanaan marka laakiin markuu nabigeena geeriyoonay calayhi الsalaatu wasalaam intuu nabigeena eh, mxuu ahaa markuu geeriyoonay sagaalay ahaayeen laakiin nabigeena ilaa ko iyo toban xaas oo khadiijo ka mid tahay ayuu guursaday calayhi الsalaatu wasalaam marka eh, muhimadda marka inaan ogaano muhiimka waxaa weeyaan sagaal xaasood uu nabigeena guursaday calayhi الsalaatu wasalaam annaga maxaa noola ogol yahay manaa waulaaثa warubac fain khiftum an laa tacdiluu waa sida loo batay fawaaxida aw maa malakat aymaanakum oon gacan lagu haynin soo maaha marka masalada ku saabsan marka imaamku uu soo deliishaday caleyh raxmat اllah uu leeyahay wma abaaxa allahu caza wajala linabiyihi waxadarahu calaa khalqihi ziyaadaةa fii karaamatihi wa tanbiihan lifadiilati uu leeyahay waa in nabigeenna uu guursaday ama uu hal mar xataa isku haayey sagaal xaas uu isku hay calayhi الsalaaةu wasalaam laakiin karaamadaas ilaahay u karaamay waxaa intaa dheeri ah, ilaahay subxaanaه wa tacaala awood ragnimo oo rag badan u dhiganto ayaa nabigeenna ilaahay u siiyey wa tacaala waxyaabaha ilahay ku karaamay waxaa ka mid in la dhoofiyey oo la dheelmiyey oo baytulmaqdis la sii mariyey oo muxuu ahaa fowqa sabc samaawaat la gaarsiiyey nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid ah in nabigeenna uu wisaal samayn jiray calayhi salaatu wasalaam oo soonka uu xiriirin jiray waxyaabo badan xitaa qandhada markay qabanaysa dad badan oo annaga naga mid qandhooyinka iskugu keentay muxuu aha hebel qandhadii hakada waa loo jibnayn jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka waxyaabo ka duwan dadka ayuu ilaahay ku karaamay subxaana wa tacaala culays dadka ka duwanna waa saarna marka fududayn dadka ka duwanna ilahay uu fuday subxana wa tacaala marka intaas waxaa loo yeelayaa waa ziyaadaةa fii ikraamihi wa ziyaadaةa waa tanbiiha lifadlihi ayuu imaam kusoo deliishana aleyh raxmat اllah maay keliyiin mustaxab iyo sunno yani nabiga miyaa lg looga dayna leeda waan fahmi aad baan hadalkaada waan fahmi yani lafdi ahaan oo cabdirasaaq wuxuu leeyahay markii hadda afar aad ninka ragga guursana marka ayada ma istixbaab iyo waxaa weeyaan mustaxab shay ah oo liis muxuu ah liisjeclaysi ahaan ayuu u guursanayaa mise nabigu kaga dayanaya calayhi salaa slam oo jidka nabiga u marayu maraya saas soo ma jawaabteeda maxay noqonaysaa waa mustaxab waana sunno say ku tahay sunnada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam qeyb waxaa weeyaan waa qowli haye qeybna waa ficli qeybna waa taqriiri soo ma marka qowlka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam in afar la guursado in afar la guursada soo sunna qowliya maaha kaba sii mxuu ahaa fogey ama ka sii soo mxuu aha ayad qur-aan maaha marka waxaa weeyaan waa ikhtilaafka ama hadalka aad soo jeedinaysa waa iska eh, lafdi wa oo hadda sunnada marka haddii ficil loola jeedo maya ma aha sunna ficliya maahan oo nabigeenna calayh slat slaam isaga afar uu ka badiyey laakiin waa khawaasta waxyaabaha nabigeenna gooni uu leeyahay ay ka mid tahay oo adiga aadan gaarayn annaga aan gaarayn dhammaantan cid gaaraysa noola ogolayn nabinimadii miyaan heli karnaa rasuulnimada miyaan heli karnaa waa maya abadan waa sidaas oo kale xagga marka ficil la yihahdo hadalkaada waa sax laakiin marka sunno qowli la yidhaahdo iyo itibaac nabigeenna wuxuuna faray calayh slat slam aayadda qur-aankan ay ku qadoonta markaas waxaa weeyaan sunna waa la dhihi karaa lafdi ahaan mushaaxa ma laha marka hadalkaada fii maxalihi weeyaan wallahu aclam waay xadiidka nacam qodobka aan ka booday waxaa weeyaan sagaalkaas markay wada joogeen sideed ka mid a ah mid walba tookadeeda laysiin jira habeenkeeda ayuu nabigeen uhoyn jiray calayhi الsalaatu wasalaam cadaaladu saa u samayn jiray laakiin sawda binti zamca radia allahu taala ardaaha ayaa nabigu u imaaday calayhi sala slam waxay dhahda nabi allow aniga dee qof iska yara weynaadaan noqday marka xeragaygina aad haysana waan rabaa marka habeenkaydii umuna caaisha si radia allah ta arda gabar yaray ahayd marka nabigeena aad buu u jeclay calayhi الsalaatu wasalaam jacaylku uu jeclaa ma gabarnimo darteed u jeclay dadka waxaa laga yaba inay dhankaas ka fiiriyaan maya waxyaabo badan ay isu tagtagay waxyaabo badan oy ka mid tahay yacni qoftaas ilaahay subxaana wa tacaala dakaaga iyo maskaxda ilaahay u geliyey umuna caaisha markaad aragto oo runtii eh, kutubaha taarikhdeeda ka warramiyo xaaladeeda qof wuxuu ahaa daahiya iyadoo canug yar ah markii ifkii lagu sheegay radia allahu ta ardaaha xumaantii oo kadibna bil kadib ay ogaatay in ummadda dhan baa isla dhex martay inay muxuu ahaa bele ku dhacday kadibna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hooyadeed iyo aabbaheed intuu u yeeray kadibna hawshii la weydiiyey jawaabteeda mataqana waxay noqotay waxay tidhi maanta waxaan idin idiin sheega ama jawaab kale idinma hayo jawaab kale oonan ahayn ilaa siduu yidhi abaa yacquub siduu yidhi nebi yuusuf calayhi salatu slam maxay ku marka tiri ayad waxay akrisay ya ya faصabru jamiil wاllahu اlmustacaanu calى ma tasifuun yacni markaad xitaa axaadiista nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam ah markay su-aalaha say u weydiini iyo ayadaha qur-aanka macaanida ay ka fahantay oo nabiga calayhi salatu salaam ay weydiini oo aayadda qur-aanka saanay tihi saanna aayaddaasaa tiri oo aayadihii xataa daahirkooda say u muuqdaan inay aayaddaana macno gooni sheegi kana macno ka duwan sheegi oo ay soo bandhigayso oo ay ka mid tahay aayaddii qur-aanka ahayd fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran nabigana u yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man nuuqisha alxisaab cudib soo mahin marka nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam ay leedahay say ku dhacaysaa in waxaa weeyaan ilaahay uu yani fasawfi xasab xisaaban yasiiran ka nooc yani hadallo noocaas oo aad u qiimo badan iyo fiqi noocaas iyadoo gabar yar ah ayay la imaan jirtay oo cid xataa xaasaska kale saas ma ahan jirin qaarkood ama in badan oo ka mid ah ma ahan jirin marka jawaaribta aabbaheed fadliga uu ku lahaa diintan ayadna fiiriya sidoo kale maalkiisii iyo naftiisii iyo faamilkiisii oo dhan ayaa diintan ilahay uu ku difaacay laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatx waqaatal nabigeena calayhi salat slam markuu murugaysan yahay xaaladaada kaa haysato yacni inkastoo xaasas kale ay la qabeen qaarkood waxyaabo badana muxuu ah jiri jiray marka umuna fadligeeda wax caadia inaba caadi ah ma ahayn inaba caadi ma ahayn marka umuna sawda habeenkeedii ayay ugu tanaasushay umuna caaisha radia allahu taala ardaaha xaaska nabigeena cismadii sidii muxuu ah say usii socota ayna ugu mid noqota ay u ahaata zawjatan min zawjaati الnabiy sala اllah alay slam fi اljanna nacam mawaaqiidda waa laba qaybood mawaaqiit zamaniya iyo mawaaqiit makaaniya mawaaqiidda makaaniga ah waxaa weeyaan xaramka mid ku jirto ma jirto waa kulligeed khaarij اxaram mawaaqiidda makaaniga waxaa weeyaan oo xajka ama cumrada laga soo xirto waa dulxulayfa oo reer madiine iyo wii cid alle ciddii soo dulmarta ah jucfa oo waxaa weeyaan shaam iyo masar iyo cid alle cidda ka imaada ah qarna almanaasil oo dadkan najdi iyo ciraaq iyo dhankaa wii ka imaada riyaad dhankaa ka imaada iyo khaliijka xaggeed ka imaada ah. iyo meesha loo yaqaana yalamlam oo yeman iyo wax alle wixii iyaga soo maro annaga aan ka mid Eh, kenyadan soomaaliya etoobiya iyo barigan africa o dhan iyo wixi ataa agga naga sixigo oo saas u mara afartaas iyo eh, meel la yidhaahda daat cirq oo ahlu ciraaq gooni u ah shantaas waa mawaaqiidda makaaniga intaas ma garane qofkii marka mawaaqiidda ayada ah ka sokay oo xaramka ka xigo meesha uu degan yahay ayuu ka xirnay waana tii aan soo marnay waxaa marka meesha yeela oo hadalkaada aan ka fahmay meesha la yidhaahdo tanciim ama masjid caaisha oo magaalada maka gudaheeda hadda qeyb ka mida ah ku taallo dadka cumrada xirana oo xaramka joogana intay baxaan ayada ay ka xirtaan umunaan caaishana ay ka xiratay mawaaqiiddii miyay ku jirtaa maya mawaaqiidda makaaniga kuma jirta laakiin qofkii xaramka gudihiisa jooga oo maka gudaheeda ku jira oo raba inuu soo cumraysta ayaa laga rabaa inuu xaramka ka baxa ood meel xili ah oon xaram ahayn u taga meesha ugu dhow marka waxay noqotay tanciimtaas intaas waa laakiin miiqaat eh, makaani ma ahan meesha iyada wallah alam inaan maqsuudkaada gaari warmayna sawa sawa aad iyo aad aad iyo aad waay xadiis saddex kun boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadii saxiix isnaada qaala alimaamu nasai alay mt akhbarna ibrahim bn yacquub waa iqatun xaafid ah, hay xadiidkii hore wax noo dhiman yihin hay qala ibn cabaas radi allahu tacala faqala ibn cabaas haadihi tanaytu maymuunata weeyaan idaa rafactum haddii aad kor u qaadaan janaazataha janaazadeeda falaa tuzaczicuuha ha dhaqdhaqaajinina adinka ixtiraam u muujinaysaan walaa tuzalziluuha ha gelgelina inaad gelgishaan ha samaynina faina rasul rasulka al sal slm kaana wuxuu ahaa kaana waxaa ahaaday macahu isaga la jirkiisa tiscu niswatin sagaal haweena fa kaana wuxuu ahaaday nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam yaqsimu mid u qeybiyo oo u tookasiyo liamaanin sideed oo ayaga ka mid ah waaxidatun midna lam yakun muuse nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam yaqsimu lahaa habeen uma qoondayn jirin iyada ayaa ka daraasa xaqeeda iyada ayaa ogolaatay riwaayad waxaa jirto fii fii saxiixi muslim oo caطaa ibn abi rabax uu leeyahay haweeneyda uusan nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam uusan habeenkeeda siinaynin waa safiya ayuu leeyahay riwaayadaas iyada ah wahmi waxaa ku dhacay ismoodsiis waxaa ku dhacay caطaa qoftaas waa caddahay riwaayaad kale iyo axaadiis kale ku cad inay ahayd umuna sawda binti zamca radia allahu tacaala canha wa ardaaha xadiid saddex kun boqol iyo toddobiyo sagaashanaad waa xadiid saxiix isnaada qaala aimam nas abarani ibrahim bn yacquub wa iqatu xaafid qaala xadaana ibn abi maryam wa saciid ibn abi اlxakm aljumaxi ibn abi maryam qaala ninka isaga waxaa weyaan waa iqa qaala ambana sufyaan ibn cuyeyne waa imaamkii qaala xadaanii camr bn dinar wa iqatu tabt can caطa bn abi rabax can bn cabaasin radi allahu tacala canhuma qala bd llahi bn cabaas tuufiya rasuula nabiga all ayaa la oofsaday wa cindahu nabiga agtiisana waxaa ahaaday tiscu niswatin sagaal haweena yusiibuhunna nabiga uu asiibaayey uu la dhaqmaayey calayhi salaatu wasalaam ilaa sawdata sawda ma ooyeena binti zamca fainahaa radia allahu taala andaha umuna faina iyada wahabat waxay u hibaysay yowmaha maalinteedii wa habeenkeedii licaaishata radia allahu tacala andaha caaishay siisay allahu akbar xadii saddex kun boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu akhbarna ismaaciil mascuud aljaxdari waa iqa can yaziid wahb ibn zurayc waa iqatu tabt qaala xadaثana saciid ibn abi carubat waa iqatu xaafid kaiir tadriis can qataada ibn camas adus basri waa iqatu habtun yudalis ana anas bn malik radi allahu tacaala canhu xadaثan wuxuu u sheegay waa khaadimka nabigeena calayhi salaa slam anas bn malik alansaari ana nabiya nabigeena sal slm kaana wuxuu ahaada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam yatuufu mid mara calaa nisaa'ihi haweenkiisa fi leylati habeen alwaaxidati ee keliya hal habeen ayuu mari jiray walahu isagana mxuu ahaa waxaa u sugnaaday yowmaidin maalinta ayada tiscu niswatin sagaal dumar ah ma garateen <laughs> yaa raggo isku dayi kara baabkaas ya haddii hal xaas qofku uu leeyahay sagaal marma mari karaa xaalad adag waa xaalad culus waa xaaladaas marka waxaan kala jeedaa xadiidkaas dadka qaarna ay dhahaan laga yaabaa kuwa khaasatan aladiina fii quluubihim maradun oo in la yidhah wasiim yuusuf mid la yidhaahdo oo runtii maogtahay musiibo kastoo dhacda munaafiqiinta ilaahay bannaanku cawradooda keena musiibo kastoo dhacda yaxsabuuna kula sayxatin calayhim ninkaas cimaamadu xirna nin akhyaarta eh, alabata cilmiga ka mid ah ayaa wuxuu dhahaa imaamadleyd imaamad leyd imaamadleyd hadalkaas hadal fiican maxaa yeelay qofka cimaamadu duubani koofiyado xirani markaad handaamkiisa aragta suurad culamo ayaa ka muuqato dadkii marka adiga mid aad gooni u taqaanood ka dhigi kartkan culamo maankan waa culmo miyaa jirta waa maya laakiin wasfi jamciyaa jira maxay tahay imaamley imaamleyda waxa ku jira qof aqoon fiican laha ku jira qof aqoon dhexaad laha ku jira qof aqoon hoose laha ku jira qof aqoon sare lah oo laakiin tadayun iyo mxuu ahaa warac aan lahayn ayaa ku jira mid dhexdhexaad ahoo saasoo kale ku jira mid hoose oo kan ugu sarreeya ka tadayun badan ayaa ku jira kulli marka waxaa wada jimcina u dhahay wadaadkaas imaamaley kan mxuu aha imaamaley dadka duubka erno wa madaxa ay u saaran yihin oo marka qofku u arka waa le ninkan sheekhan shee cabdiqaadir waa kan u dhahaya sheekha fulan u dhahaya laakiin sheekh cabdiqaadir runiya waa laga yaabaa inuu sheekh cabdiqaadir faris yahayna ilahay kama dhigo walaalkeen subxana wataala caalim allah ka dhigo inuu caalim yahayn waa laga yaabaa oo ficlan marka warkaas hadalkaas waxaan kala jeedaa wasiim yuusuf marka wuxuu ka mid yahay cimaamaleyd uu ka mid yahay aqoontiisana kolley waxun waa yaqaana laakiin musalamaadkii diintoo dhan ayuu dul maraya ood ku ciyaaraya weli mujaahir waa hadda mandhawid markii ay baladan walaalahen haza qabsatay ay dhacday toos wuxuu noqdayba afakhay adraci miyay dhaha mid oo muxuu afhayeenka yahuudda u ah sidiisa u hadlaaba isagaaba difaacaba filistiiniintu waa tuuga kan kale weeyaan dhulkooday gadeen waxbay intay turtuuraan waxba iska celinaynin hadal aanba loo joogin war adiga yahuud afhayeenyaa ku yidhi ayagaaba isku filan adduunka iclaamkiisa o dhan ayagaaba hayaba maba kuu baahnaba bilaasha diin la-aan ay kugu dhici mooyane maba kuu ogsoonaba maca daalika waaba nin qanaad fadhiyo oo dadka ay fato weydiinaan sheekhow masale fulaan ka waran sheekhow masale fulaan ka waran subxaan allahi alcaiim waxaan kala jeeda marka ninkaas iyo rag kamida ah waxay kula yihiin maxay tacaas waa madiina sagaal haween inu nabigeenna hal qusli kumar ama fulaan wax lamid ah waxaasa in waa laga yaksado weyaan saasuu leh ninkaas isaga ah tawraad kolleyba kitaab qur-aan ah iyo tawraad weliba kan muxarafka ah haddii tawraad uu yahay saas uguma dhiiran karo lianna yahuuda ka dambaysa tawraadka yahuuda ka dambays kuma dhiiran karo nabi sulaymaan calayhi wa nabiyina asalaatu wasalaam muxuu dhahay la atuufanna leyla caaw waxaan mari boqolkayga xaas ayaan mari oon leey boqol ma aha sagaal maaya waa boqol kullina way muxuu ahaa xaamil ay wada noqonayaan mid walbana waxaa weeyaan canug ay dhalaysaa canugaasna mujaahid faras qaato oo jihaada ay wada noqonayaan saasuu yidhi dhammaantood wuu maray hal kama tegin laakiin wuxuu hilmaamay in sha allah nabigeen wuxuu hi alayhi salaa slaam hadduu in sha allahu dhihi lahaa hadalkiisa sideeday u noqon lahayd oo kulli intay xaamilo wada noqdaan ay kulli mujaahidiin oo fardo wada fuula oo jidka alle ku jihaada oo nabi sulaymaan dhalay ayaa waxaa weeyaan ay noqon lahayeen laakiin insha allah daa laimaamsiiye bal taas waxaa ka sheegay aan aragna taas ayada ah waxaa ka sheegay mishkiladdan haysta waxaa weeyaan islaamka shawka ma lahan carab dhiidan oo difaaca ah, oon baqaynin waa yaraaday awood military oo looga baqa waa yaraaday waa agoon yaa agoon xaqi waa agoon oo aabbo ma lahan oo walaal ma lahan oo tol ma lahan waa garab la-aan baailkana waxaa weeyaan asharq wاlgarbu kulli aa wada waardiyeyni aa wada waardiyeyni laakiin wallahu mutim wallahu mutimu nuurihi walow kariha اlkaafiruun huwa اladii arsla rasuulahu bاlhuda wdiin اxaqi liyudhirahu calى اdiini kulih walow kariha duhuurkaas marka oo diimaha dhan inaad ilahay ka sarmariya darteed uu rabbi leeyahay culimmada waxay leeyihiin uhuurku waa laba qaybood uhuuru bisinaani wasayf waa uhuur iyo muuqasho awood ah waa marka muslimiinta calankooda uu taagan yahay wuu taagnaan jiray wuuna taagnaan doonaa insha allahu tabarak watacala u imaan doonaa markaas waxaa weeyaan indhahaas mxuu aha saa loo fiiriyo ayagaa mxuu aha geedahaas ka qabanay oo yaaci waa uhuur midda labaadna xilliga haddan ku sugan kalena waxaa weeyaan bilxujati wاlbayaan bilxujati wاlbayaan maanta haddii kitaabkaada qur-aanka ad qaadato meeshaas uhuru baad istaagto oo halkaa istaagto microfonkaada qaadato gaaloo dhan iyo madaahibtooda hadday isu imaadaan ood ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa aad taqaano dhammaantood waa iska yaacayaan waa hulaalayaan ilaana baaila wala wax la dhodhoobay ya bal naqdifu biاlxaqi calى اlbaطili fayadmaqu sheekh axmed didaad waa xasuustaan caleyh raxmat ullah siduu ahaa soo ma garanaysaan doctor zakir naik hadda waay kule waa argagaxiso waa irhaabi weligiis qof hala dili muusan dhihin hadda weligiis waxaa weeyaan wuxuu leeya war waxaanad wadaan aan ka hadalna keena inta soo istaag sheeg waxaad wadata adi maxaad aaminsanta hadal daldal wuu daldalmaya ama buu ka wata amaba afka ka hadle markuu daldalma waxaas waxba kama jiraan dhihi maxaa u daliila fulaan fulaan fulaan fulaan fabuuta aladii kafara ku dhici marka islaamayaan wax ka qarsoonaana oo baatilkaas ahna waa wax yar oo ilaahay baa subxana watacala u furay waa maa yaftax illahu linaas min raxmati falaa mamsika laha marka dambe marka waxaa weeyaan waxaa la argagixiso <laughs> magarad waxaan la yaabay fircawn weliga waa sunno soo jirta fircawn wuxuu yidhi ha loo yeelo suxaradii marka nebi muuse uu hawshaan la imaaday iyo mucjizaadkaas waa la keenay kadibna waxay dhaheen maanta haddii aan adkaano waxaa weeyaan maxaad noo qabanaysaa inakum idan la min almuqarabiin adinka waxaa weyaan la taliyaasha iyo asxaabta hoose ayaa laidinka dhigi balaadka iyo boqortooyada laidin ag dhigi halkaasaa layidhi soo ma ahayn kadibna waxaa weeyaan markay xaaladda arkeen oo waxay la imaadeen la baabi'iyey maxaa dhacday maxaa dhacday inay wada islaamaan wuxuu dhahay marka balaali ficninka dhegeysta aamantum lahu qabla an aadana lakum anuun idiin idmin ood fasax iga qaadanin iyo viisa aad iga qaadanin miyaad aayar iska rumaynaysaan se waxaan ka yihin markaas waxay yidhaha maya annaga shuqul kuma dhihin iimaankiyaana galay war ma lahan marka muxuu dhahay waxay jawaabtii noqotay tabar mesh m mogda yan xujo waa dhammaatay waxay noqotay marka waxaa weeyaan waa soo heshiiseen adinka iyo muuse waa is ogeydeen laqaطicana aydiyakum wa arjulakum min khilaaf gacmihiinna iyo lugihiinna isdhaaf u jari wala usalibanakum fii juduuci الnakli geetimireedkaan idinku taagi walataclamuna ayuna ashaddu cadaamu abqa waxaad ogaan doontaan marka keenna adinka iyo aniga cidda muxuu ahaa awood badan oo cadaabkiisa iyo cuqubadiisa iyo edbintiisa ay darnaan badan tahay oyna baaqinimo badan tahay dabaal fircawn dabaal <laughs> waxaa weeyaan maxaa la yidhi iqdi ma anta qaad jawaabteed waxay noqotay xukun iyo fuli waxa loo xad fulinaysa inamaa taqdii hadihi اxayaat اdunya adduunkan dhowrka maalmooda umaad adiga aad wax fulini ina aamana birabbina liyakfir lana khaطaayaana wama akrahtana calay min asixr faallahu khayr waabqa xaaladaas halkaasay martay marka waxaan kala jeedaa markii zakir naik tabar loo waayey oo xujadiisa meel haba yaraatay la istaagan la waayo waxaa la hala fiijiyo alla soo qabto tuug weeyaan waa argagixiso weeyaan balaayo war weligey goormadha abad hala rida weligiis laga mahay abad hala rida ata muqaawamadan dagaalama iyo meelahaas waa iska caabinaan akhyaartaas weligiis hataa muu dhigin wada wuxuu lahay war waxaan ad wadaan hadday sax yihiinna waa idin raacaya hadday saxeen aan iso raac intaas buu sheegay wax kale ma hayni waa nafsa shay marka waa ariiqatu fircawn ariiqatu fircawn weyaan nasal allah salaama alcaafiya marka dadka marka dhahayaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa ka hadlaan haddaad marba aragto xaaska nabi moxamed iyo guurkiisa qofka hadla waa munaafiq yaa munaafiq weya waa malcuun ka isaga marka lahadla hadlin dharbaaxday ula bood indhaha fuji war kale ma jiro nebi maxamed qofka wax ka sheegood aragto dharbaaxday waxaan ayna ku dayin ya dharbaaxday waxaan ahayn wallahi inuusan mudnayn weliba dharbaaxdadaa ku yarba fadal sheekha uh, nuur waa run ana macaka mia fi lmia lidaalika waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wax badanoo ku sheegay ishtarow biaayaati illaahi amana qaliila sandareerta yaray diintii ay ku iibsadeen aayaadka ilahi waa intaasun asaga jawaabtiis waa intaas waa yahuuddii dhaqankeedii kuwa ka dambeya waab isla dhaqaana war ma lahan mogta waxaa weeyaan war ma kuwaas marka kaas maba moogta qofka hadduu isdhiiba nin diinta ilaahay isaga tagay oo korsi iyo waxyaaba macnaan lahayn ku doortay Eh, ku badashay war ma lahan laakiin waxaan ka hadlayna waxaa weeyaan nin cimaamaley ah oo ummadda ay ku dagmayaan oo su-aal la soo weydiini oo la dhihi sheekhow bal ka war kaas marka waxaa weeyaan waa imtixaan lidaalika rabbigan subxaana wa tacala cuquubada ugu weyn maalinta qiyaama dadkaas cimaamaleyda ah in saxa tacbiir ayaa ugu daran oon diinta ku dhaqmayn halkaasa inta la keena gaaladii xataa aysaa ufiirsana la yaabayaan munaafiqiintii ala yaabayaan warinkaar ku dhacday war kujitada maxaa halkan dhigo saad ugu wareegaysa ay dhahayaan asbaabta keenaysana waa cadda famaluhu maalu اladiina xumiluu الtowraat uma lam yaxmiluuha kamaali اximaari yaxmilu asfaara eygani ka lagu maelay asagana in taxmil calayhi alhad kamaali kalbi in taxmil calayhi alhad aw tatruk alhad marka dadka diinta ilaahay inta bartay aanan ku dhaqmin amaba taxriifinayaan akhbat اlawsaaf ayuu rabbigan ku tilmaamay subxana wa tacaala marka waas war ma lahan marka nabi maxamed calayhi salaatu salaam guurkiisa iyo xaasaskiisa cidda ka hadlayso la arko intee khaanadee la gelin ma taqaanaa khaanat almunaafiqiin waa munaafiq ha ka shakin munaafiqaatay dhaha doorkiis waa dhammaaday calayhi salaatu wasalaam waaya xadiidka saddex kun ee boqol iyo miiqa sagaal iyo sagaashanaad soo ma waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna mxamed bn cbdillahi malik almuharami waa iqat xaafid moti muddaa la oodnaay marka caawa waa waa iska furfurnay malaha gogolxaar waa caawa waa iska sheekaysanayna abarna mxamed bn cbdillahi malik almuharami wa iqat xaafid qala xadaثna abu usamata xamad ibn usamata wa iqat habtun rubama dalas can hishaam ibn curwata wa iqat faqih can abihi abis curwat bn zubayr wa iqat faqih isna can caaishata um muminiin radi allahu ta anha qalat waxay tirmuna caaisha kuntu waxaana aqaaru mid ka masayirta ayaan ahaa cala lati اللاتي دمرك يكوي وهبنا أهبيين أنفسهن نفيال كوضة linabiy nabigu hibeeye sala allahu calayhi waali waslm ayaan ka masayri jiray faaqulu waxaan dhihi jiray awatahabu lxuratu haweenta xurta ah miyay hibaynaysaa naftaa nafteed saasaan dhihi jiray masayra igu jiro saasay leedahay umuna caaisha faanzla allah ln wuxuu soo dejiyey subxaana wa tacaala turjii waxaad dib u dhigaysaa man haweeney tashaau adoonto minhuna kuwaas naftooda kuu hibay ka mid ah wa tuwi waad soo dumanaysaa ood qaadanaysaa ilayka adi aggaada man tashaau ciddii aad adiga doonto saasuu alla soo dejiyey marka horeba waxay ka masayranayd umunasay sheegaysa dumarkan naftooda nabiga uhibayna ala slat slaam waahibaadka waa badan yihiin dhowr ayaa nabiga uhebeysanaftoodauhibeeyey arrintaasay ka masayranayd aydaa cadayn masayrkana waa hariiza dumarna masayr kama dhamaada ragna damac kama dhamaada sooma ogidin qaacidadeen ragna muxuu ahaa eh, damac kama dhamaado guureed inaad mid labaad mid saddexaad mid afaraad saa u yara eego kama zuula dumarna ayagana muxuu ahaa da' kastoo gaaraanba inay masayraan marka aan sideen isku wadanna sideenna damaceennana annaga ma istaagaay adinkana masayrkiina ma dhammaanayo waxaad yeelaysaan aan sidaan isku wadanna aan iskugu dulqaadanna tala kale ma taalla de qof wa ku abuuran wa oo ilaahay ku abuuray subxana watacala war malaha sedyadi qofka ma gowrici saasaad ilahay ku abuuray cunno saaad u raba qofka cunada ma laga celin karaa waa sidaas oo kale haweenka masay lagama celin karo qofk isku dayana wuu la go-ya ninka ragga ahna damac mid labaad imi saddeaad in indhaha u yar taagtaaga amaba ha ku dhiirad amaba n qalbiga haka rabe asna muxuu ahaa kama zuula marka Eh, waxaa weyaa sideen isku wadana ilahay waaad ku abuuray waa subana wataala umuna marka waay leedahay waan kama seeri jiri naagahaas nabiga naftooda ninkayga maaad iskugu mxuu ahaa hibaynaysaa oo kale waa mogta marka kadibna aayad quraan soo degtay ayaga yaaba mxuu aha loo sii geesa fiiqay insaxa tacbiir turji man tashaau minhuna watuwi ilayka man tashaa middaa rabtana waxaa weeyaan dibaa iskaga dhigaysa oo xaggaad marin intii aad rabtana mxuu ah waa soo dumanaysaa ilahay baa mxuu ubanaysa takfiif ilahay u fuday nabigeena ila wax saarna waxaan aad caadi ahayn iyo culayska saaran qultu waxaan idhi marka wallaahi baan ku dhaartee maa araa ma arka rabbiga rabbaka rabbiga ilaa yusaaricu inuu kuula degdegaa laka adiga fii hawaaka wax adiga aad rabto hadalkaas hadal cod sooma nabigay ku leedaha alayh sala slam rabbiga inuu wixii aad rabto un mxuu ahaa kuu horkici ma oyna si kale ima muuqato hadalkaas waa hadal cajiib moogta hadal culus waa culimmadu waxay leeyihiin raximahum ullah yacnii hadalkeeda tafsiirkiisa wuxuu yahay markay leedahay ma arka inuu rabbigaa kuula degdega ood kaala hormara hawadaada yacni waxay ula jeedaa inuu kuu fududayna ood kuu waasicina arrinka sidaa darteed ayuu ku khiyaargelinayaa alla waa kuu fududaynaa saasay la aadeen qaar waxaa qaar ay yidhaahdeen hadalka isaga hadal nabigeena u mudnaay ma calayhi salaa slaam in nabiga la yidhaah calayhi salaa salaam hawadaadu rabbi ku horkaca ma mudnayn laakiin waxaa bannaanka soo dhigay baabkii haddaan hadlaynoo ahayd alkhiira masayrkii oo qofka uusan ishanan karin ishanan karin somalida waxay dhihi jireen waxaa hor mara dumarka markay masalan maxaa hortooda mara ya odayaasha dadki waxa aqooni jiray oo lagu masayri jiray <laughs> dibi madow ragooda baqayaan mujada inaad gacanta dibi madow hor bay dhihi jireen dibi madow qofka aduu dibi madow hor marana inuu waasho madaxiisa la gala ayuu khatar ugu jiraa marka waxaa weeyaan waxay leeyihin marka wax banaanka keenay oo umuna inay hadalkaas nabiga aan umud uusan mudnayn ay ku dhahda waxaa keenay masayrka saasay leeyihiin qaarna waxay yidhaahdeen saas ma aha hawada la diidaa waa hawada aanan harci ku qotamin hawada oo hadalkeeda dhib maba lahan hawada isaga uu waday waa hawo ku qotantay harciga rabbigeen wuxuu le subxaana wa tacaala waman adalu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah waa muxuu ahay hawada aanan hanuun ku qotamin marka hawadaas ay sheegaysa waa hawada hanuun ku qotantay dhib ma lahan intaba way sheegeen laakiin meesha sida muuqata masayr kama marnayn ayadaaba sheegaysa umuna caaisha radi allahu tacala canha wardaha marka nabigeena calayhi salaa slam xaasaskiisa qaarna toos u guursaday qaarna ayagaa naftooda u hibaynayeen waa hibaadkii weeyaan inkastoo intooda badan ama kulligoodba nabigeena calayhi salaatu wasalaam uusan guursanin ama intooda badanba waaya xadiidka saddex kun laba boqol xadiidka saddex kun iyo laba boqolaad waa xadiid saxiixa alxamdu lilah waa xadiid saxiixa akhbarana moxamed ibn cabdillahi bn yaziid almuqri wa qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeyne waa imaamkii qaala xadaana abu xaasim slm ibn dinar wa iqat caabid can sahl ibni sacdin saacidi radi allahu ta arda qala wuxu yhi sahl ibn sacd ana aniga fi lqowmi dadka ayaan ku dhex sugnaa ama ana aniga oo fi lqowmi dad ku dhex sugan id qaalat imra'atun haweeney waxay tihi intay bud soo tira waxay tihi innii aniga wahabtu waxaan u hibeeyey nafsii naftayda laka adigaan kuu hibey yaa rasu rasuulka allow naftayda adaan kuu hibey nabi allow gabar baa inta bud soo tiri raggii oo muxuu ahaa meeshii la wada jooga iyo dadkii la jooga meela ahaydba waxay tii naftaydaan kuu hibeeyey fara fiya ra'yaka fara arag fiya aniga ra'yaka ra'yigaada yani misaad u aragtaa ra'yigaada ii sheeg saasay ku tiri gabar ilaa daga ahayd radi allahu ta ardaha faqaama rajulu nabiga abcan xadiid kale caddaynayse nabigeena ala sla slam saas u fiiriyey kadibna uu iska aamusay laada nabiga dhibaysa alayhi salatu salaam laa inuu yihahdo nabigeena waa dhibi jirtay alayhi salaatu wasalaam kadibna wuu iska aamusay wuu xishooday gabadha inuu qalbigeeda dhaawacana ma doonaynin markii ay muddo taagnaato cid indhaha muxuu ahaa la hadlaysa ay weydo iska fariisatay ama waa iska tagtay kadibna faqaama rajulin baa istaagay marka ulubas shadiid faqala wuxuu yihi zawajniiha nabi allo ii guuri nin raggi ka mid a ah, ayaa bud soo yiri haddii adig dan aad kala haynba ood ku jirin aniga hawshaas aniga muxuu ahaa uheelani igu dar gabadha faqaal wuxu yidhi idhab tag oo falub waxaad soo raadisaa wax un soo raadi wax meher aad ka dhigto soo raadi walow khaataman fargashi oo min xadiidin bir ahba ha noqde culimada marka khaatam alxadiidka ama fargashiga birta waa la xihan karaa lama xihan kara markay ka hadlayaan axaadiista ay ku murmaan ay soo dariishadaan kana ka mid a ah fadahaba markaasu ninka uu tagay falam yid shayan waxbana sooma helin xataa fargashi bir oo soo waa nin shiid ah in tacbiir walaa khaatama min xadiidin xataa fargashi oo bir xataa waa waayey fa rasul wuxuu yidhi amacaka adiga la jirkaadi miyuu ahaaday min suwari qur'aani qur suuradihiis shay shay qur wax ma ka xifsanta qaala wuxu yhi nacma qala wuxu fazawajahu uu guuriyey bimaa macahu wixii la jirkiisa ahaaday u xifdisanaa oo min sawa quraan quraanka suuradihiisa ayuu naagtii gabadhi ugu guuriyey oo wuxuu yidhi gabadhan waan kuu guuriyey meherkeedana waxaa weeyaan inaad qur-aanka ilaahay intaas ka barto qur-aanka intaad ka taqaan aad ka barto saasuu nabigeen ugu guuriyey calayhi salaa slam marka maxalushaahidka maxay tahay waa waahibadii haweenaydi waahibada ahdo nafteeda hibaysay waxaa kaloo muxuu ah xadiiska laga qaadanaya in meher la-aan aan gabdhaha la guursanaynin oo meher aan laga maarmaynin waay xadiidka baabu ma ftarad allahu alweyn wuxuu farad yeelay baabkan u baab yahay caza wajal calaa rasuuli rasuulkiisa calayhi الsalaam oo xaramahu uu ka xaram yeelay calaa khalqihi ummaddiisa liyaziidahu inuu u ziyaadiyo in sha allahu tabaaraka wa tacala qurbatan ilayhi dhawaasho asagu u dhowaado yacni ilaahay wuxuu ku farad yeelay caza wajal rasuulkiisa calayhi الsalaatu wasalaam hahay oo una ka xaram yeelay ummaddiisa muxuu asaga ugu banayna ummaddan ugu xaran yeela inuu nabiga u kordhiyo u ziyaadiyo dhowaanta uu rabbigan u dhowiyo dartiis darteed ayuu baabkan u baabiyay xadiidka saddex kun laba boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay sl abarna maxamed ibn yaxya ibn cabdillaahi ibn khaalid annaysaabuuri aduhli waa diqatun xaafid maxamed duhli weeyaan waa imaamkii qaala xadaana moxamed ibn muusa wa saduuqun ibn acyan weeyaan qaala xadaana abi macmar xadaana abu macmar ay ahayd in la dhaha abu mamar ayay u qoranta ya ma saasa saas iga dhab hash axsanta hay ah, marka meesha can macmara markaa meesha ayaa mar ka maqan sooma can baa ka maqan saas miya axsantum xadaana abi abihiis marka waxaa weya musa ibn acyan weyaan waa aljazari waa iqaة caabid can macmar ibn rashid اlأزdi waa iqaة tabt can الzuhri maxamed shab zuri waa imaamkii qala xadaثna abu slmة bn cbdiرaحman wa iqaة faqih can caaشhaةa um muminin radi allahu ta ardaha zawji الnabiyi sal اlه alay slm anaha iyada ahbarat waxay u sheegtay ana rasul rasulka sal slm jaaha inuu yimid xiina goortii amarahu اllahu l inuu u faray an yukhayira azwaajahu xaasaskiisa inuu doornimaadgeliyo inuu xaasaskiisa nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu doornimaadgeliyo inaad fura iyo inay la joogaan biilkii ayaa laisku qabsaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxba ma haysan dumarkana biil ay rabaan marka wuxuu dhahay haddii biilka ligu <laughs> dhibay laba odh soo gala ama iska taga oo waa idin furayaa ama siaan xaaladan iskaga dul qaadanna ilan kulligeen wadashiidaana ujeeda waxba ma haysane marka aayad quraana soo degtay takyiirkaas markuu nabigeena alayh sala slam inuu doornimaad geliy dumarkaas ilan haweeneydi ninkeeda tu faqir yahay ood biil u heli karin ooy ka weyda kutubta waad aragteenoo fiqiga maxay samayn kartaa fasqiay samayn kartaa sooma waana iska sabri kartaa waa ti wax kale maaha waay xiina goortii ana rasul s sl slm jaahu u yimid xiina goortii amarahu allah allo inuu faray an yukhayira aswaajahu xaaskiisa inuu doornimaad geliyo qaalat waxay tahay caaishatu fabada'a bi anuu igu bilaabay rasul la sl sl slam faqala wuxu yihi innii aniga daakirun laki waxaan kuu sheegay amran arrin baan kuu sheegi falaa calayka korkaada ma ahan an tacjali inaadan inaad degdegto anlaa tacjali inaadan degdegin ay taani yani degdeg ma ahan hawsha waan kuu sheegi laakiin ha degdegin oo waxaa weeye si dhimran oo waxaa weeyaan deganaan ay ku jirta u fikir oo ha ku soo boodin markiiba xataa tasta'miri ilaa aad la tashid la tashatid abaweykii labadii ku dhashay waa takhliib hooyadii meesha waa ku jirtaa laakiin abkiyaa la takhliibiyey qaalat waxay tihi waqad calima wuxuu og yahay nabigeena calayi slat slam anna abawaya labadii dhashay laa ya'muraanii inayna ifaraynin bifiraaqihi nabiga inaan faaruqo inay ifaraynin wuu ogsoyi nabigena ala sl slam marka nabigeenna xaasakiisa aad buu jecel wuuna rabaa inay jo inaad la joogaan wuu rabaa laakiin xaaladdii meel adagay ka gaartay muxuu samayni halkaasuu ku cararay ilahayna uu faray subxana wa tacaala sal اllahu alay low kaanat اdunya tazinu cinda allahi janaax bacuuda ma saqa minha kaafira sharbata ma low kaanat اdunya taduumu liahliha lakaana rasuulu اllahi xayan wabaaqiyan nabigeena ala sl slam buurta uxud iyo buurahaas ayaa waxaa weyaan uu leeya hadii ayagoo dahab liisiiyo saddex maalmoodaan ku dhamayn lahaa marka addunya hadii macno ay leedahay nebi maxameda wax walba la siin laha calayhi salatu slam laakiin isagoo reerkiisii biil aanu heli karin oo weliba xataa qamadii dhowr suus ah ama dhowr muxuu ahaa eh, kiilo ah dayn iyo maas lagu leeyahay oo weliba dircigiisii iyo camurbareedka ku jihaadayey uu nin yahuudi ah curaar iyo carbuun u haysto ayuu nabigeen dhintay alayhi salatu slaam marka adduunye annaga haddaan isku madax qarxinayna oon isku awalcodayna oon waxaa weeyaan xuduudda loogu tallaabayna wax macno ay ku dhisanta ma lahan haba yaraatee waaya qaalat caaishatu waxay tihi fabadaa bi anuu igu bilaabay rasuullah faqal wuxu ini aniga daakirun laki waxaan kuu sheegay amran arrin falaa calayka korkaada maahan an laa tacjali inaan degdegin xataa tastamirii ilaa ad ka la showrta oo la tashat abaweyka labadii ku dhashay qaalat waxay tihi waqad calima wuxuu ogaaday ana abawey labadii dhashay laa yamuraani inaan faraynin bifiraaqihi nabiga inaan faaruqa uma qaala rasul u sl slm wuxuu akhri qowlka alle yaa ayuha nabiy nabi allow qul waxaa tira liaswaajika xasaskaaga in kuntana haddii atiin turidna kuwa doona alxayaata dunya adduunyada nolosheeda iyo wasiinataha quraxdeeda qurquruxdeeda barbaraeeda fatacalina kaaliya umatickuna waan idin raaxayni oo mutcaan idin siini xoola oo sarixkunna waan idin sii dayni saraaxan jamiilan dayn wanaagsan wain kuntuna turidna allah warasuula wadaara alaakhira faina allaha cada lmuxsanaat minkuna ajran cadiima faqultu waxaan idhi fii haada astamiru abawaya ma arrinkan fii haada arrinkan oo inaan adiga aan ku faaruqa ah miyaan labadii dhashay aan amar ka qaadanay amaba aan mxuu aha aan kala shawri allahu akbar waa aad bay ula yaabtay fa inii aniga uriidu waxaan doona allah alla weyni iyo wa rasuulkiisa ayaan dooni iyo wadaar alaakhira daarta akhiraan dooni saasay mxuu ahaa ira radi allahu ta a xadidka saddex kun laba boqol iyo labaad waa xadii saxiixa qala imam nas barna bشhr بن khالد العسكري wa ثiqة يqرب qال xadثna qndr و محamed جعفر wa صدqة صحيح الkiتاab qala xadثna شhucبة wa imamki can سulayman الأcmش weeyaan qaala samictu abaضحى abuضحى wa mسلم بن صبيح الhمdاني wa ثiqة فاضل can masوq بن أجدع wa ثiqة أجدع ثiqة cاabد مخضرم فقيه can caaشhaة أم المؤمiن رضي الله ta anha qalat waxay tir umuna caaشha laqad khayra wuxuu doorrimaad geliyay rasul rasulka sl sl nasa haweenkiisa ayuu doorrimaad geliyey aw kaana awa kaana yay kor dhabanta wowga yuu kor dhaban awa kaana awdan muxuu aha reeba naga qaado awa kaana dhahad awa kaana miyuu ahaaday alaaqan alaaq miyuu ahaaday sidaa weeyaan xadii saddex kun laba boqol iyo saddexaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nas akhbarna camr can alfallaas waa hiqatun xaafid qaala xaddaثna cabdiraxman mahdi waa imaamkii can sufyaan ibni cuyayna mise waa thawri athawri can ismaaciil ibn abi khaalid albajali waa hiqatun tabt can shacbi waa imaamkii caamir ibn sharaxbil ashacbi waa hiqatun faadil can masuq ibn ajdac can caaishata um lmuminiin qaalat waxay tir umuna caaisha khayaranaa rasuula nabiga alguuna doorrimaad geliy fakhtarnaahu waan doorannay falam yakun طalaaqan طalaaq muusan ahayn xadيث سddex kun laba boqol iyo afaraad wa xadيث صaيح الإسنaada qala الimaم نس بن محمد maنsuur الkhuزaaci waa almaki wa ثiqa can sufyaan ibn cuyeyne qaala xaafidnaahu waxaan ka xifdinay min camr ibn dinaar ayaan ka xifdinay can caطاء qaalu caطاء qaalat caaishaةu umuna caaisha waxay tihi maa maata qaalat caaishata ayaa idiin qormaysa caaishatu caaishatu ka dhiga caaishata ayaa halkaan idiin qoran aniga caaishatu ka dhiga caaishata ayaa halkan ii qor aniga waa khalad qaalat caaishatu maa maata rasuul allah nabigan muusan dhimanin xataa uxila lana nisaa xataa uxila lahu ilaa looga bannay annisaau dumarkii ilaahay subxaana wa aayadda qur-aankaa wuxuu leeyahay ina axlana laka aswaajaka alatii aatayta ujuurahunna oo suurat laxzaaba marka waxay leedahay aayaddaas aayaddii hore oo ahayd laa yaxilu laka annisaau min bacdu walaa an tabadla bihina min awaaji walow acjabaka xusnahuna ayaddaasa ayaa la naskay oo tii hora lagu naskay leed umuna caaisha radia allahu taala ardaha markuu nabigeena dhiminay marka isagoo dumarka intuu rabo guursan kara ayuu nabigeena dhintay calayhi salaatu wasalam saasay leedahay umuna xadii saddex kun iyo laba boqol iyo shanaad ula dambeya casharka insha allahu tabarak wataala caawa xadiis sahil isnaad weyn qala imam nasa an akhwana maxamed bn abdillahi bn mubaarak wa iqa qala xadaثana abu hishaam abu hishaam almugira ibnu slmata wa iqatu tabt mugira ibnu slma almakhzumi qala xadaana وhyb بن khالد الbاhلي وثقة تغyر قليلا في آkhرihi qال xdثna بن jrيج cبdالملك بن عزيز بن jrيج عن عطاء بن أبي رباح عن عubayd بن cmayr leyثي wulida في cهد النبي sلى الله عليه وسلم وcadh غyره min كباar التاaبعين رaحimه الله عن cائشhaة أم المؤمiنين رضي الله taa عنها qالت وxay tir cائشha maa twفiya lama oofsanin rasul rasulka al sl ل sلم xatىa أxala ilaa uu u banay allah alla weyne lahu isaga an yتزawaج inuu guursada min النisاءi dumarkii maa شhaءa wuxuu doona oo markii dambe nabigeena markuu geeriyoonay albaabku u furnaa oo intuu rabo guursan karay ay leeda umnu caaisha radia allahu taala adaha hada wallahu aclam wsala allah waslm abdi rasul mustafa